una mahadnaqaynaa wax badan badan badan oo ina siiyey oo nicmooyina daraaddeed nicmadaasoo ay u weyn tahay kowna ay ka tahay nicmada in badan oo ummadaha caalamku ay ku qatan yihiin nicmatuliimaani walislaam ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa waxa labaad oo aynu u mahadnaqaynaa dowladda martida aynu u nahay ama la degan tihiin oo iyaduna ay noo sahashay kulankan waxaynu umahadnaqaynaa walaalaheenna ka soo shaqeeyey ee soomaalida ah ee sheekhadan iyo culimada kaleba iyo dhalinyarada la abaabulay hawshan iyo idinkiina xaadiriinta ah ee soo diyaar garoobay waxaan ku faraxsanahay runtii inaad tihiin jaaliyadda reer qadar ee soomaalida ee halkan joogta dad uruursanaantooda iyo isku xidhnaantoodu ay fiican tahay oo waddamada qaarkood ka fiican taana waa ilaahay mahadi weeye waxaan ilaahay ka rajaynayaa subxaanahu watacaala inuu inaga dhigo aniga iyo idinkaba min aladiina yastamicuuna alqowla fayattabicuuna axsana kuwa dhagaysta hadalka ee kiisa wanaagsan ka faa'iidaysta ilaahay baan ka baryayaa taa qofka hadalka sheegaya ugu horreynba waa inuu isagu dheefsadaa oo uu ku intifaacaa waxa uu dadka u sheegayo intaa kadib walaalayaal aada iyo aad bay u habboonta inaynu isbooqanno gudaha iyo debadda labadaba oo idinku marka noo timaadaan diin iyo dunyada wixii faa'iideyn karaysaan ummaddiina aa u timaadeen aa ka faa'idaysaan u faa'idaysaan oo u kordhisaan annaguna markaanu idiin dhimaadno sidoo kale waxaana la idhaahdaa likulli jadiidin ladda qof kastoo cusubi dareenkiisuu iska leeyahay dadkiina aa u noqotaan jaaliyad waliba hadday isku dayaan khibradooda iyo cilmigooda iyo talooyinka ay hayaan bulshada ay ka soo jeedaan intay kulamo la yeeshaan waddankii inay wax ku kordhiyaan waxbay taraysaa runtii taasina waa mid aan idinku baraarujiyey mawduuca caawa ama kelmadeenna guud ahaan sidaa culimaduba ay sheegeen waxay wax ka sheegaysaa qoyska maadaama doorkii hore qaranka laydinkala hadlay arrimaha qaranka iyo dhismihiisu waxau noqonayo waxaa munaasib noqotay qarankii qoysas buu ka kooban yahay qoysku haddii aanay hagaaginna qaranku ma hagaago sidaa daraaddeed qoyska inaynu wax ka nidhaahno siduu islaamku u toosiyey ee u tiiriyey waxaan horraysiinaynaa ugu horreynba qoysku halka uu ka bilaabmo oo ah guurka xalaasha ah iyo guurkaa inaynu ka soo qaadano nusuusta dhiiri gelinaysa iyo faa-iidooyinka uu leeyahay guurka mabaaxifka iyo qodobada laga hadlaa way badan yihiin eh, dhinaca marka la eego haqaafada caamka ah iyo dhinaca axkaamta labadaba guurku tacriif buu leeyahay iyo tilmaan xukunna wuu leeyahay xikmad ku jirtana waa leeyahay aayada iyo axaadiid ku soo arooray shuruud iyo arkaan dhinacaynu caawa ka eegayna waa xikmadda guurka xikmatu zawaaj waxaynu runtii mawduuca ugu horreysiinaynaa waxaa kasii farcamaya tarbiyaddii awlaadda xuquuqdii labada qof isku lahaayeen silatul arxaam iyo qaraabo xidhiidhintii xaqii waalidka waxyaabahaasoo dhan waxay daba taagan yihiin arrintan guurka saa daraaddeed bay dow noqotay in mawduuca halkaa laga bilaabo waxaynaan dafiri karaynin oo wax la ogyahay ah haddii ay tahay idinkiina dabadda jooga iyo hadday tahay annaga gudaha joogna labadaba guurku sidii loo baahnaa inaan loo dhiirinin ama aynaan u lahayn dadaal badan oo aynu guurka u heelanahay laakiin guurkii caqabadana hor yaallaan bulshadiina ay u baahan tahay marka guurku faa'iidadii xigmaddu leeyahay iyo caqabadaha hortaagan inaynu ka qaadno ta aynu caawa isku baraarujinaynaa waa taa marka hore zawaaj waxaa la yidhaahdaa iqtiraanu axadi shay-ayni bilaakhar labada shay oo isku xidhiidhsan shay shay kale ku xidhiidhsan oon ka maarmayn baa laydha ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku yihi waida nufuusu zawija marka nafaha la la lamaaneeyo ruuxdii iyo jidhkii markuu ilaahay qiyaamaha isku lamaaneeyo labada qof waxa zawjayn loogu magacaabay waa sida labadaa kabood ee beerka ay isugu lamaan yihiin oo kale midinaka kale la-aantii ma soconayo kama maarmayo rabbunaa subxaana qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa sunnada nolosha inay tahay inuu yahayba guurka subxaana aladii khalaqa alaswaaja kullaha ilaahay baa xumaan ka hufan lamaanayaashoo dhan abuuray wa min kulli shayin khalaqnaa zawjayni lacallakum tadakaruun shay walba waxaan ka dhigay baa ilahay uhi labiyo dhadi bal inaad ku cibro qaadataan oo hoos u eegtaan dhirta xayawaanka bani aadamka waa sunadii nolosha lamaananimadu lxayaa sidaa daraaddeed ayaa nebi maxamed wuxuu tegay calayhi salaatu wasalaam madiina iyadoo geedka labubaxiisa intay soo qaadaan geedka dhadig ay ku dhex daraan biidni illaahi tacaala sidaa midhihi ay ku bacrimaan ay ku wanaagsanaadaan waa waakii yidhi malaha haddaa iska daysaanna wuu bixi lahaa markii la iska daayeyna midhihii beeruhu way xumaadeen nebiga way u sheegeen calayhi salaatu wasalaam antum aclamu biamri dunyaakum arrimihiina adduunyada idinkaa yaqaana ee geedkii labaa iyo kii dhadigaa sidii ay isugu riminayseen isugu baxsirinayseen halkii kasii wada guurka markaynu usoo noqono faa-iidooyinkaasi waa faa'iidooyin fara badan faa'iidooyinkaasi waxay leeyihiin qaar xagga adduunyada ah iyo qaar xagga aakhira ah iyo qaar ruuxda ah iyo qaar jirhka ah iyo qaar qofka ah iyo qaar bulshada ah intoo dhanba faa-iidooyinkaa waxaa ka mida ah tacmiiru lard haddaynu dhex galaynu bilowno in dhulka la camiro oo ilaahay caalamkan markii uu abuuray subxaana wuxuu ugu talagalay bani aadamkani iyadoo qaarba qaarka kale khaliifay ka yihiin inay camiraan innii jaacilun fi lardi khaliifa malaa'igtu ilaahay la hadlo wuxuu uhi dhulkan waxaan ku abuurayaa dad khulafo ah oo isbedela oo isdhala oo isdhaxla saasaa aadam uu ku abuuray duriyaddiisina ay ku timi saa daraaddeed bay habboon tahay qofku marka uu oori guursanayo niyad wanaagsan inuu ku guursado oo ay ka mid tahay xigmaddaa ilaahay ugu talagalay inay meesha taallo nebiguna calayhi salaatu wasalaam taasuu ka hadlo waxau ihi innama alacmaalu binniyaat wa innamaa likulli imri'in maa nawa camalladu niyaday ku xidhay camalka ansixidiisa iyo aqbalkiisa iyo abaalmarintiisaba waxay ku xidhantahy niyada markaasuu ka hadlay nin guursanaya oo adduunye u guursanaya iyo nin hijroonaya oo adduunye u hijroonaya iyo mid niyo wanaagsan leh labadaasuu kala qaaday rasuulku sala allahu calayhi wasalam guurka faa-iidooyinkiisa waxaa ka mid a ah alcifa dhowrsoonaanta qofku inuu cafiif noqdo oo ceeb uu ka dhowrsanaado halkuu ka helaya guurkuu ka helaya sidaa daraaddeed ba rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam nabiyuna maxamed waxa uu ku dhiiriyay dhalinyaradu inay guursadaan yaa macshara shabaab man istataaca minkum ulbaa'ata falyatazawaj waman lam yastatic facalayhi bisawmi fainahu lahu wijaah dhallinyaradaha ayuu nebigu u yeeday wuxuu hi kii kale ha guursado kii kale waana ha guursado ha sooma buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam marka waa amar buu bixiyey nebigu baaq buu jeediyey kadibna amar buu raaciyey cifadii baa halkaa ku jirta iyo dhowrsoonaanta qofku inuu sharaftiisa iyo karaamadiisa iyo diintiisa ilaashado guurkay ku jirtaa nebi maxamed wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam mar kale haddii qofku isaga oo doonaya inuu ceeb iyo xumaan ka dhowrsanaado uu guursado rag iyo dumar mid kasta ha ahaadee inuu ilaahay garabkiisa taagan yahay subxaanahu wa tacaala oo aanu waxba waayeyn ila ilaahaybaa wuu bushaareeyey waxa uu rabbi waankixu layaama minkum wasaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum in yakunuu fuqaraaa yugnihim allahu min fadli rag iyo dumarba kuwa aan xaaska lahayn u guuriya haddaanay waxba haysaninna ilaahay baa fadligiisa siin doona bushaaru ilahay wuxuu wuu bushaareeyey rabbi ballanna wuu qaaday subxaanahu wa tacaala xadiid xasana nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yihi alaaatun xaqun cala allahi cawnuhum saddex qof ilaahay wuxuu isku waajibiyey inuu garab galo oo uu hiiliyu saacido oo waxay doonayaan uu siiyo almujaahidu fii sabiili illah waalmukaataba aladii yuriidu aladaa waannaakixu yuriidu alcafaaf waa qof jihaadka galay oo diinta islaamka u dagaalamaya iyo ilaahay daraadii ilaahay baa garab gelaya qofka labaadna waa qof addoon ahaayoo xoolo lagu xidhay oo layidhi haddaad intaa la kaalaydo xor baad ilaahay baa garab gelaya qofka saddexaadna waa qof doonaya inuu guursado niyadiisuna ay wanaagsan tahay yuriidu lcafaaf inuu dhowrsanaadaa buu doonaya ceeb iyo xumaan iyo sharaf darro ka dhowrsanaado ilaahay baa garab gelaya u hilinaya oo kaalinaya qofka guursada waxa la siiyo ee beeshu ay u uruurisee xoolaah soomaalidu kaalay u yaqaaneen qofkani waa cusub iyo u guursaday ha la kaaliyo ilaahaysaa kaalinaya saasaa nebigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam ee faa-iidooyinka guurka cifadaasi daraaddeed ilaahay wuxuu ku ammaanay qur-aanka kariimka dhexdiisa ambiyada kuwoodii cafiifiinta ahaa ee dhowrsanaa nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam waxyaabaha uu taagan yahay ee uu ku ammaanan yahay ee qisadiisa laga faa'iidaysanaya waxaa ka mid a ah alcifa inuu ahaa nebi dhowrsoon gabadh gurigeeda uu joogay baa xumaan kula soo jahaysatay oo ula soo qasaday markaasuu difaacay kolkaasuu xumaantii ka dhowrsaday ilaahay baa ka warramay qisadiisaas oo waxyaabaha laga faa'idaysanaya ugu muhiimsane ay ka mid tahay taas macaad allah ilaahay baan ka magan galay buu leeya ceebkaa wuxuu ka doortay xaf idan qadiyadaasi qadiyo sahlan ma aha qofka bani aadamkaa ilaahay wuxuu ku abuuray baahi ragguna dumar buu u baahan yahay dumarkuna rag bay u baahan yihiin baahidaa qofka haysta ee jinsiba jinsiga kale u qabo saddex arrimood midun bay noqon lahay in qofka la yidhaahdo ku cabursanow oo baahidaada ha gudan iyo in la yidhaahdo baahidaada gudo oo sidaa doonto u gudo iyo in la yidhaahdo weji sharciya ku gudo islaamku waxa uu qaatay oo uu doonu doorto ta dantu ay ku jirtaa ata dambe haddii la idhaahdo qofka baahidiisa haysa ee jisibaka kale u qaba ha ku aamusnaad oo kabti ha lagu sameeyo ha lagu caburiyo ma suuroobayse meel kalun unbay ka qarxay waxaynu naqaanaa qadiyadaa waxa qaatay rijaalulkaniisa ragga kaniisadda oo boobabkooda iyo soorooyinkooda waxay dhahaan annaga guurka waa ka waa ka saahidna way iska dayna laakiin waxaynu maqalaa iyadoo kaniisadda lafteeda wax iska sheegayaa oo ay leeyihiin boobka ciyaal buu u dusay sooradii mid yaroo kalaa sidan yeelay odaygii weynaa ee boobka aha ilmo yar buu wax ka dayay baahi jirto qofkan ilaahay uu ku abuuray buuhi waan la aamusaya lana aamusi kari waayo ee meel xunoo meel xunoo kharibanoo zinaa buu la kacay midda labaad aan xalka ahayna xumaan tahay waxa weeye qofka baahidan ku jirta iyo hamadan uu qabo in la yidhaahdo sidaa doonto u gudo taasina waa fikirka ay qaateen almadaahib alibaaxiya madhabaha xaaraanta xalaashaday ee marar fara badan dhinacya ka soo gala dimuqraadiyadda oo la ydhaha qofku waa inuu hamadiisa gutaa ama ooridiisa ha ka guta ama saaxiibadii ha ka guto taasina xal may noqonin ee xumaanta ka soo baxday kuwii falkan sameynaya baa ka markhaati kacay oo cudurada ka soo baxay iyo ceebaha ka soo baxay maalin walba waa inagaa mass media iclaamka ka maqlayna inta mid ku fashilmaysa ama mas-uula ama madaxa taasina xal may noqonina waa xunaan jirta marka islaamku uu xalka ka dhigay waxa weeyaan in baahidiisii qofkuu guto guur xalaala oo aqal la dhisayo oo ubad la doonayo oo ori la samaysanayo oriduna oday ay samaysanayso in la dhiso oo xuquuqi ay ka ratibmayso oo ka duwan isutaga xayawaanka xayawaanku markuu wax doonayo wuu kulmaamo shaaricuu ku kulmaa laakiin kulanka bani aadamku ka xayawaanka waa inuu ka duwanaadaa sidaasaa ayaa islaamku u qiimeeyey saddexdaa arrimood kaa saxda ah ee dhexdhexaadka oo diintu sideedaba xadgudubkana ma ogola diinta islaamka gaboodfalkana ma ogola laakiin waa ummatan wasata ummadda islaamka diintuna waa diin dhexdhexaada taasi markaa sidaasay cifada iyo dhowrsoonaanta inuu qofkii cafiif noqdaa taasay ku imanaysa ilaahay baa amar ku bixiyey ummadda waxa uhi walyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugniyahum allahu min fadli amar buu ilaahay bixiyey insaanka inta ilaahay uu u sahlayo wixii uu ku guursan lahaa inuu helo ha dhowrsanaado walyastacfif ha dhowrsanaado oo xaaraan iyo sinayuu ku dhici naftiisa ha ka adkaado ha ilaashado insaanka iraadada leh ee ammaanta lehi waa ka afkiisi iyo iftiisa ka adag hadduu afkiisii ka adkaan kari waayo iftiisiina ka adkaan kari waayo insaan sidii xayawaanka u socdo wey sidaa daraaddeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam qofka afkiisana xaaraan ka ilaaliya iftiisana xaaraan ka ilaaliya cawradiisa janna ugu bushaareeyey yaa ii ballan qaadaya buu lahaa carabkiisa iyo cawradiisa kuma xaaraan ka ilaalinayo aniguna janno aan u ballan qaadaa buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waxaa saddexaada iidooyinka guurka ka mida ah aacatu daacatu amri illaahi tacaala inaynu ilaahay amarkiisa qaadanayno ilaahay baa qur-aanka kariimkaa inagu faray inaynu hawshan qiimaha badan ku tallaabsanay iyo dhismaha qoyska ma aha arin ijtimaaci oo keliya ma aha arin xorriyadda la xidhiidha laakiin waa arin cibaado ah inaynu guursanno ubadka loo guuriyaa waalidow iyo dhallinyaroy waa waxyaabaha ilaahay lagu caabudo wey qur-aankaana laga jawaabaya oo dhaqan lagaga jawaabaya lagu dhaqmo ilaahay baa wuxuu uhi fankixuu maa daaba lakum min annisaa'i masnaa wa hulaata wa rubaac amar buu ilaahay bixiyey guursada buu ilaahay amarka ilaahayna in laga jawaabo wey sidaa daraaddeed baa culimada axkaamtu ay tilmaamayaan xaaladaha qaarkood qofka inuu guursadaa inay faral ku tahay sida salaad oo kale oo xataa arkaanu islaamka uu ka horraysiin karo inankii waxa uu masalan haystaa adduunku ku guursan lahaa wuxuu ka cabsanayaa sine iyo xaaraan inuu ku dhaco waxay culimmadu isweydiiyaan iyomuu horraysiinayaa inuu soo xajo oo xoolaha uu haysto uu ku soo xajo iyo inuu ka guursado wuxuu horraysiinayaa guurka xajkiina wuu u dambaynaya maxaa yeele xaaraan buu ka dhowrsanaya naftiisii buu ilaalinaya arkaan islaamkii baa laga horraysiiyeyba amarkan ilaahay baa la qaadanaya wuxuu alla tilmaamay asturnaanteenu inay taa ku jirto labada qof ee isku lamaane xaaska isu ahina dharay xidhanayaanuu yahay midi marka kaluu dhar uu yahay iyo hugiis hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahun waa siyaabaha ugu qaalisane qur-aanku u jeclaysiinaya dadka guurka xaasku dumarku dhar bay idin yihin aa caybta ka gashanaysaan iyo qaawanaanta iyo kulaylka iyo qabowga ninkiina sidoo kale xaaskiisa waxa uu yahay hugiisa iyo dharkiisaas oo kale dharku wuu ku qurxiyaa ceebtu kaa ilaaliyaa ammaan iyo sharaf buu kuu yahay dhibaatooyinkaad ka dugsataa oo aada ka weheshataa waa ammaan qur-aanku oo ammaanaya guurka dhiiri gelinayana si cajiiba ah. dadku caalamkan aynu ku noolnahay waxyaabahay doondoonaan bay ka mid tahay asacaada fi lxayaa nolosha dhexdeeda inay helaan nasasho iyo nafis iyo deganaansho wuxuu qur-aanku tilmaamay in laga helayo guurka wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaaja litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawadata waraxma ina fii dalika aayaatin liqowmin yatafakkaruun aayadaha ilaahay ee muujinaya keli noqoshadiisa ayay ka mid waayo isagu ma guursado ciduu ku lamaan yahay ma jiro aayadaha ilaahay muujinaysa muujinaya inuu lahay yahay mid maamulkiisuu wanaagsan yahay sidii ugu qiimaha badnaydna caalamkan uu abuuro u maamulaya ayay ka mid tahay inuu idiin sameeyey ooriyo muxuu ilaahay ku sababeeyey litaskuru ilayha si aa weheshataan wehel buu qofkii u baahan yahay marka waa weheshanaysaan qur-aanku markaa wuxuu tilmaamay nicmo ilaahay uuna siiyo basharka ilaahay ugu deeqa inuu yahay guurkii taasoo keliya maaha nebi aadam calayhi salaam halkuu basharku kasoo soo farcamay wey hadday cidi keligeed joogayso oo nin keligii iska joogaya aadam baa keligii iska wardiilaha oo iska tasbiixsan laha waayo cid uheelinaysayba may jirinba keligii buu ahaaba iyadoo keligii uu abuuran yahay ayaa ilaahay uu og yahay ile isagaa ku abuuray baahidee ori la-aan inaanu joogin odaygu wuu cidlaysa ori isgarab taagta oo heshadaabu u baahday markaasaa ilaahay xaawa u abuuray huwa aladii khalaqakum min nafsin waaxida wa jacala minha zawjaha liyaskuna ilayha ilaahay waa ilaaha idinka abuuray haddaa basharkan faraha badantihi laf keliyo aadama ayuu idinka abuuro ka soo jeedaa wajacala minha zawjaha wuxuu ka abuuray iyadana naftii wehelin lahayd oo xaawaaba isaga laga abuuray annisaau shaqaa'iqu rijaal maxaa ilaahay uu ku sababeeyey innaga waxay litaskunuu ilayha si aa u weheshataan rag iyo dumarku isu weheshadaan halkanna wuxuu ihi aadam liyaskuna ilayha waxbaa uhel baa ka maqan soomaalidu had iyo jeer markay waraysanayaan caruurta waxay idhaahdaan inankii aqal ma yeesho inantii aqal ma yeelan iminka miyaanu aqal lahayn gurigii hooyadii buu joogaa gurigii aabihii buu joogaa qofkani wiil iyo gabadh mid kastaaba ah haddana waxaa la isweydiinayaa inankii ama inantii aqal ma yeesho oo ma guursaday taa waxaa laga fahmayaa yufham min curdi ilkalaam iminka aqal le be aqalkanuu joogo aabihii iyo hooyadii baa le qofka inantu aqalkanay joogto aabaheed iyo hooyadeed baa iskale inanku aqalkan uu joogo aabbihii iyo hooyadiiba ale ma laha qariib buu ku yahay sidaa daraaddeed baa la isu weydiinayaa kan ma malaha uu leeyay qofkani ma helay maya dee haddaa transitunbuu ku jiraa safar buu ku jiraa qofki waa socdaa waa qariib ila waa tan la isweydiinaya kan ma malaha aqal ma leeyay markaa ilaahay haw sakira baa loogu ducaynaya haddii la ilaa aqal ma leh jawaabta ku xigtaa waxa weeyaan allah haw sakiro wuxuu nebi maxamed tilmaamay calayhi salaatu wasalaam kobaca iimaanku inuu ku jiro xaasinada iyo sawjka inuu qofku guursadu lamaano yeesho wiil iyo gabadh mid kasta haado iimaankiisa buu dhamaystiraya guurku xadiidku waa xasan wuxuu nebigu uhi man tazawaja faqad istakmala nisfa aliimaan falyattaqi illaha fi nisfi albaaqi qofka guursaday iyo dhidig mid kasta haado ila wiilkuna wuu guursadaa gabadhuna way guursataa labada cibaaraba waa la isticmaalaa qur-aankuba uu tilmaamay sida ninku wax u guursaday inay gabadhuna u guursato xataa tankixa zawjan hayra ilaa ay nin kale guursatada ilaahay u leeyay waynu idhaahnaa heblaaya ma guursatay iyo hebel ma guursaday marka hebel baa guursaday heblaayaa guursatay labadoodii way isguursadeen waa eray saxiix isna wuu soo guuray iyona way soo guurtay geedibay galeen markaasaa dibudajin lagu samaynaya way isla degaya markaa qofka guursada buu nebigu faqad istakmala nisfa aliimaan iimaanka barhkiibuu dhammaystiray falyataqi illaaha fi nisfi albaaqi barhka kaluu ilaahay kaga cabsado diintaadii barh baa lagu ilaaliyey oo intee cawra iman lahay intee ceeb iman lahay intee dhacdhac iman lahay qayb dhan baa diintii ku dhammaystirana barhka kaluun ilaasho saasuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam qofku marka uu gudanayo hamadda saaxiibkiisa kale uu leeyahy ajri baa loo qorayaa malaa'igta wax qora ee buugga khayrka wax ku qoraa ajri bay u qoraya erayaduu leeyahy afcaasha samaynayaba rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxyaabaha sadaqada laga qoruu ka waramay qofku sadaqada afka wuu ka heli karaa gacantuu ka heli karaa maaluu bixiyuu ka heli karaa wuxuu ku daray wa fii bubci axadikum sadaqa midkiin hadduu xaaskiisa la kulmayo ama ooridu ay ninkeeda la kulmayso sadaquu helaya asxaabtu way weydiiyaanoo waxay idhahdeen ayaati axadunaa shahwata wayujaru calayha oo midkaya xaaskiisi isagaaba hamadiisa iyo baahidiisa gudanaya ma abaalmarin iyo ajri buu helaya nebigu calayhi salaatu wasalaam qiyaas buu dhiiba wuxuu hi ara-aytum in wadacaha fi xaraam bal ka warrama hadduu xaaraan ula bayri lahaa dembi ma loo qori lahaa haddaan xadkan ajriga ugu diinay sidaa dembiga loogu qorayaaba halkana ajri loogu qoraya toddoba shay buu soo kordhiyey qofka guursaday wiilka inan inaga guursaday toddoba shay buu soo kordhiyey marka u horeeya axsana nafsahu min alwuquuci fi zina naftiisii wuxuu ka ilaaliyey inay sina ku dhacdo xaaska uu guursadayna taasoo kale u ka ilaaliyey buu ceeb ka asturay iyo ishii xaaska uu gabadha uu guursadayna ila ishuna inay sinaysataabuu buu nebigu xadiid saxiixa ku xusay calayhi salaatu wasalaam qofka xaas yeeshay ishiisu way dhowrsoonta wuxuu nabigu xalka dhigay miskiin hadduu arko gabadh hadduu arko oo naftiisu ay yaro raacdo ooridiisii ha u tago ila waxa ay tani sidaawunbay taa kalena sidaaya gabadhiina waa la mid ishii baa dhowrsoonaanay isha in la dhowrana rag iyo dumarba qur-aanku uu kala hadlay yaxmi lmujtamaca min waladi zina waikhtilaati lansaar wuxuu inoo faa'iideeyey qofkaas nasabkii isku darbi lahaa iyo sinadii mujtamaca ka dhici lahayd way bogsatay wuxuu inoo faa'iideeyey warwarkii waalidka haystay ee wiilkan ka haystay inuu ka nasto waalidku oo mar haddii inankii baarkin yeesho meeluu ku tiirsaday waalidkii wuu ka nasta inanta aabbaheedna warwarkiibuu ka dulqaaday sidoo kale inantu aabbaheed bay dulsaar ku ahay mas-uul buu ka ahaa masruufkeedi iyo mariinkeedi iyo waxbarashadeedi iyo xilkaas dhan caqadkaasi markuu ku xidhmee nin loo mehereeyey xilkeedu iyadu raacay iyadaa lagala xisaabtamaya isagaa isagaa lagala xisaabtamaya dibudejin ku sameeyey idan markaa waalidkii inanta dhalay xil buu ka fudeeyey wakadalik shaaraka fii takfiiri sawaadi lmuslimiin wa ziyaadati cadadihim bilawlaad wuxuu ka qayb qaatay adduunka markaynu joogno xarbu tadaafuc baa jira waa la isriixriixaya ciddii xoog la ayaa u hadhaysa caalamka ciddii tiro badan baa u haraysa markaa ummadda islaamku inay farabadato oo laandheero ay noqoto oo tiro iyo tayo ay yeelato ayuu ka qayb qaatay qofkiinan inaga guursaday toddobada arrimood ayuu inoo faa'iideeyey waxyaabaha faa'iidooyinka guurka waxaa ka mid ah in nasab la helo qur-aanku wuxuu tilmaamay dadku waa qabaa'il xikmaddu ilaahay qabaa'ilka u abuurayna waxa weye litacaarafu inaa khalaqnaakum min dakarin wa untaa jacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu si ay isu garataanoo oo abtirsiima ay u jirto abtirsiimada halkee laga helaa laba qof hadday sina ku kulmaan oo ninku gabadhu la kulmo welad ka dhalo dariiqo sinaa uu kaga dhalo abtirsiima ma jirto way dhacdaa soomaalida mararka qaarkood intaanay labada qof ismehersan inay galmo xaaraana isku arkaan kadibna walad yimaado dhaqanka soomaaliduna marar badan uu yahay in laydhaha la isku asturo weladkaa isagae meherka ka horreeyana la yidhaahdo waa meherka horreysiis sooma dhacdo way jirtaan dad dad badan baa isticmaalata waa meher ka horreysiisunbaa la ydhaha caruurtiisana waa ka mid laakiin shareecaddeenna marka loo noqdayo fiqigeenna islaamiga ah waladkaa isaga ahay dee kuma aftirsanayo maadaama aanu meher ku dhalanin awlaadiisii kala mid ah marka abtirsimadani waxay ku imanaysaa in guur yimaado faa-iidooyinkay ka mid ilmihiina inuu ciduu ku aftirsado helaa wax weyn weyn waxyaabaha ugu badan ay ka cawdaan dadkan hayaa ee xanaaneeya caruurta wadada laga helay ama shaarica ee meelaha lagu ururiye la xanaaneeyo ee la kobciyo wax la bare xataa laisku dayn diintoodaba la hagaajiyo waxyaabaa aada uga cawdaan waxaa ka mid a ah weladku markuu roona weynaado su-aalaha ugu horeeyuuna weydiinayaa waxa weeye ay dhalay kii rabaynayee korinayay ama gabadhii haysee wuxuu ku leeyay aabbahay me hooyadii waa laga yaabaaba in loo helo laakiin aabahayna bu leeya waa welad lasoo helo weladsinaa masalan su-aalaha ugu adag aynu ka jawaabi kari weyne ayay noqotay aday kuleeyiin dadkaa gacanta ku haya dadkaas eh, luqadada ah hel helay waxay kaliftaa dabeetana magac saddexanu inaanu u samayno an waxaa lagu yidhaahdaa hebel hebel hebel iskuulkana hebel hebel hebelkaasun lagu qoro waa arrin cuqdad keenaysa oo qofkii dareenuu qabo wey wuxuu qofkii bani aadamka rabaa ciduu ku abtirsado haddaan cid lagu lifaaqin oo lagu ladhinna arrintaasi way adagta cuqdad baa ku abuurmaysa waxaa ka mid a ah faa-iidooyinkiisi dhaxalki qofkani hadduu weladkaa isagahay ahay biyihiisii ay yihiin oo u dhaxlo laakiin uu dhaladan leeyahy oo aanu meher meher sharcigi jirin ma dhaxlayo haddii la dhexal siiyana xoolo aanu lahayn baa la siiyey waxaa ka mid a ah almusaahala xidhitinimadii waa inay jiraan dumar guurka kuu qabanayo iyo qaar aanu guurku kuu qabanayn oon gayaan ahayn taasi waxay ku iman karaan in guur jiro waxaa ka mid a ah xuquuqdii kale dee maadig ahayd ee daba socota ee biilkii iyo masruufkii iyo walqashi iyo zakaadfirig iyo kullu daalik waxaasoo dhamm waxa ay ka imanayaan marka guur jiro waxaa faa'iidooyinkii ka mid a ah, guurka laga helay alwanad inteenani tarankani xaguu ka yimi xagaynu ka dhalan haddii aan la isguursan lahayn dee awlaadi may timaadeen waxyaabaha loo guursanayuu ka mid yahay guurka loo galayo tacabka loo loo galayaabuu ka mid yahay awlaad aada heshi maqaasidda guurka waxaa ka mid a ubad iyo awlaad aada heshi aragtida gaaladu way ka duwan tahay taa saa daraaddeed baa waxa dhaca gaaladu inay isguursadaan iska mudaanba ama iska karaanba dhalmada oo idhaahdaan maxaanu ku falaynaa awlaadda iyo xasaradooda iyo korintooda iyo jiijiijkooda maxaan ku way iska raaxaysanayna ninkiiyo naagti intay caynkaa ku heshiiyaan bay dhalmadaba iska xidhaan laakiin dee waa aragti qalloocan islaamkana kasoo horjeeda eh, ahdaafta iyo ujeedooyinka guurkana waxaa ka mid a in ubad la helo qur-aanka kariimka ilaahay wuxuu inooga waramay inoogu xusay ambiyadii ilaahay qaaliga ha wanaagsanaa oo ilaahay baryaya awlaad nebi zakariya calayhi salaam rabbi hablii min ladunka duriyatan ayiba inaka samiicu ducaa ilaahay siibuu baraya ilaah adigaa ducada aqbale waxaan ku weydiistay ubad wanaagsan duriyatan ayiba ubadun ilaahay lama baryo ubad ilaahay i barya hodhan lifaaq raaci ubad wanaagsan oo ishu ay ku qabowsato suuratu maryam mar kale fahab lii min ladunka waliyan yariitunii wa yaritu min aali yacquub waladi dhaxla aniga iyo aalu yacquub waa dhaxalkii diinta ee qiimaha badnaa wey sidoo kale qur-aanku wuxuu xusay nebi e, nebi ibraahim calayhi salaam oo ilaahay ugu mahadnaqaya inuu siiyo awlaad ilahay buu ugu mahadnaqaya hadduu ilaahay awlaadku siiyo ha kohanin ha hiifin oo ha karaahiyeysanin sida hablaha marar badan dadka aan diinta ku dhaqmayn ay ku sameeyaan waa dhaqan jaahiliya laakiin ilaahay ugu mahadna alxamdu lilaahi aladii wahaba lii cala alkibari ismaaciila wa isxaaq ina rabbii la samiicu ducaa ilaahay baa mahadna ilaaha ismaaciil iyo iyo isxaaq siiyey awlaadii ayuu ugu mahadnaqaya ilaahay wuxuu ilaahay ku ammaanay dadka mu'miniinta ahi markay ducaysanayaan ubadku ilaahay siiyey ayay ilaahay uga mahadnaqayaan oo ay baryayaan inuu ilaahay u hagaajiyo ubadkaa ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا qurata أعين واجعلنا lilmuttaqiina إماما ilaahay ubadkii ooryaha waxaad nooga dhigtaa kuwa ishu ay ku qabowsato markay yihiin dad saalixiina dad saalixaada oo wan wanaagsan oo diin iyo iimaan leh ayaa kolkaad ubadkaaga eegto ishu ay ku farxayso marka laakiin dad bilaadiina ay yihiin waxaa laga yaabaa inay waalidka ka cadhaysiiyaan sidaa daraaddeed baa tarbiyada mar gale aynu ka hadli insha allahu ay habboon tahay in diinta lagula dadaalo ubag ubadku ama weladku waxa weeye camalkaaga oo jira oo sii socda waa cimrigaagii sii socda waa magacaagii sii jira isku mid maaha had iyo jeer qofka ubad ka tegay adduunyadan ee laga farcan yahay iyo ka aan cidibo ka farcamin qofka haddaan cidibo ka farcamin magaciisi wuu iska hadhaa laakiin haddii awlaaduu ka taga rag iyo dumar mid kasta adana waa lagu abtirsanaya oo xataa ragoo qura laguma abtirsadee dee dumarkana waa lagu abtirsadaa sooma waxaynu baheblaayeynu maqalaa magacyada soomaalida qabaa'il waaweyn ayaa la yidhaahdaa behebel behebel behebel behebel waa ummadan qabiilooyin dhan baa behebel la leeyahy ama beheblaayo islaam baa magac looga dhigaya lagu magac loogu magac bixinaya habar kada habar kada habar kadaa baad soomaalida ku maqashaa sooma dee habartaasi odaygii maahee waa hooyadii weyneyda horreysay weye odaygiina sidoo kale waa lagu aftirsanaya marka taasi waxa weeye magacii waalid oo sii jira camalkiisii oo sii jira wey adigoo dhintoo caalamkan ka tegay ayaa dad wanaagsan oo saalixiin iyo saalixaad dad ka tagtay camalkaagii ku soconaya sida qofka beeshanka loo siiyo ayaa camalkaagi uu ku soconaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu dee inoo tilmaamay qofka marka uu dhinto in camalkiisii go-ayo maxaa hadhaya kuwa hadhaya maxaa ka mid ah waladun saalixun yadcuu lahu walad wanaagsan oo kuu soo duceeya faa-iidooyinka guurka waxaa ka mid a ah tarwiixu nafsi wa inaasuha nafti inay raaxaysatay nasato horena waynu usoo ishaarnay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamayaa waxyaabuhu adduunyada ka doortu ka qaatayba inay ka mid yihiin ooryihiid kulamaana ilaahay u xalaalay xubiba ilaya min dunyaakum halaa aiib wannisaau wa jucilat quratu caynii fi salaa adduunyadaa meesha ku haysaana wadwadaan anigu saddexun baan u jecelay buu nebigu ui calayhi salaatu wasalaam waxaan u malaynaya dee waxaana nusuusta markaynu akrino dad badan oo suko ahaa ama keligood iska taagnaa inay jiboon doonaan insha allah waaya nebi maxamed wuxuu leeyay anigu waxaa adduunyada ah a waxaan u jecelahay uun udgoonka iyo ooryahayga iyo ishaydoo salaada ku qaboosata macnaha waxa weeye waxaa badeecadda a ah haysaa waxaa udgoon baan jecela nebigu macaankana wuu jeclaa udgoonkana wuu jeclaa laakiin soomaalidu malaa qaraarka iyo qarmuunkay jeceliya qaar badan oo kamid ah. oynu uga jeednaa balwadda dadka balwadda leh haddaad qaad cunto ama sigaar cabto miyaana qalaar iyo qurmuunuun ahayn dee waa qalaar sigaarkiina dee waa uraya nabigu laakiin calayhi salaatu wasalaam inaynu ku dayanaan ayaa waajiba waxa uu jeclaa udgoonka iyo nacaanka hadiyadaha aan la celinayn buu ku darayay udgoonka marka udgoonkaasaan jeclay ooryahayga xalaashana waan jecelay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu ninku xaaskiisa yidhaahdo waan jeclahay soomaalidu waxay u qabaan yaro badownima iyo deg dege way fiican tahay xaasaskaygaa jeclay buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ishayduna waxay ku qabowsataa salaada oo cibaadadana ishaydaa ku qabowsata buu nebi maxamed yidhi calayhi salaatu wasalaam marka halkaa waxaad ka arkaysaa waa sukuunu nafs sukuunu nafsi wey labada qof waxaa la ydhaha sheekadoodu way kala daashaan ilaa labada isqabee xaaskaa mooyaane labada isqabaa waxa ay afar iyo labaatan saacadood bay wadi karaan oo intaasoo maalmood bay wadi karaan oona sheekadu ka marhanayn laakiin waalidkaana ha ahaatee dadkaa u saaxiibsantiinna ha ahaateene waxaad jeceshu waktiga in aa wada qaadanaysaan inuu tirsanaado oo sheekadii iyo wixii awoodaamadii kasoo maranaya laakiin labadan qof dee waa laba dharif u ah oo isku dhex jira saa daraaddeed ma kala dhammaanayaan waa wehelka dhabta ah sidaa horeba aynu soo xusnay nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamayo waxyaabo adduunyada ka doortay baynu faa faa'iidooyinka waxaa ka mid a tafriiqu lqalbi min tadbiir lmanzil waa siiba ninki labada qof noloshoodu way iskabaysa fi lkhaariji waadaakhil waa nolosha caadiga ah ee dabiiciga ah marka loo noqdo weeye ee fidrada islaamkana waafaqsan iyo abuurka saliimka oriduna meel bay ku wanaagsan odayguna meel buu ku wanaagsan yahi arrimaha xoog xoogga iyo socodka iyo rafaadka iyo waxqabadka u baahan ee dabadda ninkiiba ayaa ku qayba iyo dhaqaalo soo saarka ooliduna arrimaha guriga iyo ubadka korintiisa iyo wixii baylihii lahaa kala hagaajintiisa ayay ku qaybaysa markuu yimaado isaga oo daalan halkan oo loo nuuray oo loo wanaajiyey buu ku nasanaya laakiin hadduu u yimaado isagoo aan dharna u maydhnayn raashinna u karsanay dee mala qoladiina salanahay waxyaabaa u badan la kadeerantiin bay ka mid dharna uma maydhna waxna uma karsana oo uma diyaarsana markaasuu nafta hiifayaa odhanayaa miyaanu nasanaa waanu seexanaa mise waxbaanu maydhanaa karina laakiin gurigii oo udgoon oo loo hagaajiyo wax walba laga geejiyey marka uu yimaado maqsuud buu noqonaya sariix lidaalik bay soomaalidu yidhaahdaa guriga dumarku ka maqan yihin malaa'igta ka maqan bay macnaa way ka maftuudeen moogta markaa waxay dhahan guriga haddii dumarku ka maqan yihiin war malaa'igtaa ka maqan waa markay si dhaba ah u garaabayaan ay u garaabayaan hablaha muslimaadka iyo hawsha ay hayaan dhibka haysta weeye gaalada markay kaba kulul iyo koofiyad adag bay u ugeliyeen shandadna dhinacay u saareen waxay dhahan adna ka lah isna ha ka laho hawl baa meeshii kasoo korodhay iyana way daalantay isna wuu daalan yahay mid walabadii hawlood baa la isu weydaariyey marka hawshaasoo culayskeeda leh ninkii wuu ka nasanaya gabadhiina kulaylkii barax iyo dabadda way ka nasanaya sidaasay ahaayeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hablihiisii iyo oryihiisii iyo ehelkiisiiba faatima allaha ka raali noqod radi allahu canha waxay ka shaqaynaysay gurigeeda waxay u shaqaynaysay saygeeda caliy bna abi aalib radia allahu canhum waardaahum jamiica waxay uga cabanaysay nebiga calayhi salaatu wasalaam inantiisaa u jeclaa inay ku daashay hawshii guriga waxay lahayd aabba waxaan jecelahay addoommahan iyo shaqaalahan aad qaybinaysa inaad wax iga siiso dikri buu u sheegay uhi dikrigaa akhri kaasaa daalku kaaga ba-aya laakiin mu odhan in cali ow kaalay inantaydu way shaqaale u samee ama halkaasay iska fadhiya si u guriga ka shaqee mu odhan waxay taasi muujinaysaa hawsha hablaha muslimaadka ah inuu ka mid yahay ta guriga oo ajrigeedana ay ku baadi doonayso ilaahay abaalmarin kaga doonaysa ugu cibaadaysanaysa isagoo dabcan isaguna la qabanaya laakiin asal ahaan iyada u leh isna khaalij ku leeyahy sidaasay ahayd asmaa bintu bakr allaha ka raali noo calafka ninka iyo wuxuu cunaya iska daayo xataa awrkiisa iyo faraskiisa waxa uu cunayaabay soo bislayn jirtay soo ridqi jirtay oy gaadiidka u keeni jirtay marka hawshaa iyada midiba hawshii ku habboonayd buu haba ayuu qabanaya faa-iidooyinkay ka mid faa-iidooyinka waxaa ka mid a mujaahadatu nafsi biricaayati lizawjati walusra qofkii jihaad buu galaya meeluhuu ku jihaadaya waxaa ka mid a inuu inoo koriyo oo inoo barbaariyo oo uu ku hawshoodo aqal uu dhisay iyo oori iyo uba innaga inuu inoogu tabco isugu keen mid ma aha ninka xaas leh iyo ninka keligee iska jooga ka xaas lihi gabadh buu inaga filan yahay ori ama xaaskiisii caruur buu inaga hayaa bulshada qeyb ka mida buu inoo barbaarinayaa wuu inoo biilinayaa ilan dadkiisu waa dadkeeni dadkiisu maaha isaga un kuma gooniha waa dadkeeni marka jihaad buu ku jiraa kaas isku mid maaha iskuna hawl maaha dee ninka xil haya qoys dhan ka mas uulo toban qofa iyo ninka keligii soconaya isku mid maaha keebaa jihaad badan ka naftiisa unu rafaadaya u soconaya waxiid waxiil ah iyo ka qoys dhan mas ka ah sidaa daraaddeed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam madaxdu ku daray madaxdu ka mid yahay qofka ubad iyo ori ka mas-uul kullukum raacin wa kullukum mas-uulun an raaciya markaasuu tiriyey dhammaantiin wada mas-uuliin baa ti waxbaa wada raacaysa madaxweynuhu ka bilaabay ninkii oo xaasii ka mas-uulu ku daray ooridiyo aqalkii iyo ehelkii iyo ubadkii ka mas-uulabu ku daray waa madaxdii qofkii xaasi waa madaxdi imaamkii weynaa ee la odhan jiray cabdillaahi ibnu mubaarak ayaa mujaahid buu ahaa waxa yaro majeertay ama yaro kantay dadkii had iyo jeer iyagu waddanka iska joogay aan mujaahidiinta ahayn ayidhi maasha allah adu gaaladii baad dagaalkoodii ka qayb qaadata war jihaad baad ku jirta annagu taa waa kari laanaho carruurtii iyo ciyaalkii iyo ehelkii baan ku mashquulnay qalbiguu dejinayaa wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay mujaahiriinta ka midtii tacmaluuna camalan afdala mima naxnu fiih dagaalkan aanu cadowga kula jirno mid ka weyn ayaa idinkuba ku jirtaa qaaluu famaa huwa oo muxuu yahay bay idhaah qaala rajulun mutacafif duu caa'ilatin qaama min alleyl fanadara ilaa sibyaanihi niyaaman mutakashifiin fasatarahum waqataah oo xaggeed geysay buu ihi nin caruur oo ciyaala oo mar usoo shaqaynaya habeenkiina guriguu ku cibaadaysanaya markaasuu hurdada ku ilaalinaya markay dharka tuuraana isqaawiyaan dhaxantuu wax ka huwinaya kaa maxaad u dhigtay buu isba jihaad buu ku jiraaya jihaadkiinu ma sahlana buu leeyahy nimankan uwadkiiyo ooryaha korinaya jihaadkiinu ma sahlana faa-iidooyinka guurka waxaa ka mid a mararka qaarkood qofkii inuu u guursado gabadhan liyatakafala yatiima takunu fii cisma wafii dimati inuu qof baahan arko oo uu agoon ah ama iska araamilah oo aan xaas lahayn ama laga dhintay oo dabeetana uu sidaa kusoo guursado si uu iyada iyo ehelkeeda iyo ubadkeeda u koriyo waa siduu ahaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam guurkii uu guursan jiray dumarkuu guursaday oo dhan teebaa inan ka ahay caaisha radi allahu canha markaa muxuu hablo miidhan u guursan waayey dee wuxuu u guursan waayey mujaahidiinta dumarkoodii iyo dumarkii araamilka ahaa ee iska keligoo taagnaa iyo kuwii mudallaqaadka iyo kuwii laga dhigay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam kobcinayey oo uu korinayay ummu salama markii uu doonay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu guursado ee uu guur kala hadlay waxay u sheegtay arrinkeedu inuu culus yahay markaasaa waxay tihi saddex arrimood saddexdaba igu guursan kari ta u horeyso weeyaane hinaasahayguu badan yahay xayraankaygu ma sahlana ta labaad dee caruurna waan leh ta saddexaad da-daydu ma yaraa waan weyn ilaa waa loo baahan yahay in wax la ysu qariyo maaha in warka la ysu caddeeyo wey hadduu ninkiina cirada soo yaro madoobaysto oo uu isa soo yaro dhalaaliyo inantiina ay soo yaro tiiriso oo meel shisho sawir ay da-yarayd ay usoo dirto goordha waa la ysku qarxaya waxaa dhacaysa markaa in la isfuro furiinkaana ma doonayo war khasaare iyo dhaamaj iyo dhib u dhacay in la kala boodo lama doonayo markaa inantuna warkay caddaynaysa isaguna warku caddaynaya shuruudii aabbaha ka weyn wey wixii la caddeeyo soomaalida waxay odhan jireen intay iskhiyaameeyaan bay odhan jireen runina beenina waa taan reerkiinii kaaga keenay runina waa ta halkan taala iska xiji taa lama baahno marka sidaa ma odhanaysa umu salama laakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam runtay u sheegay saddexda arrimood midna igu guursan kari maysid bay marka arrimood ba uga jawaabay rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yihi xagga da-da weeyaane aniga laftaydu ma yari ma yari wa taa ku xisaabtam oo ninaad dee aniga laftaydu inan yar yaraan kuu sheeganaya ta labaad ciyaaluka ciyaal caruurtaada waa caruurtaydii see loo baahanya inay ufikirna wey marka waxaan kugu guursanayaaba waa caruurtaa walaalkayga dhintay u dhala inaan xil qaado tahinaasahana ilaahay baan kuu baryay waan kuu ducayn doonaa waa lagaa fuuray marka halkaa waxaynu ka arkaynaa waxyaabaha loo guursanayay ka mid wain khiftum an laa tuqsiduu fi lyataama fankixuu maa daaba lakum min annisaai mathnaa wa hulaasa wa rubac aayaddaa markay fasiraysa radia allahu canha caaisha waxay leedahay ayadda waxay ka warramaysaa nin agoonka mas-uula habla agoona oo si uu u daryeelo guursanaya kuwa guurkoodu xalaasha u yahay isaga xigta u ah oo mas-uul ka ah laakiin waa gayaana wuu guursan karaya sharcigaa u banaynaya marka wuu guursanaya taasoo kale ka hadlaysaa bay le aayadda waxyaabaa cajaa'ibka ah waxaa ka mid ah salafuna saalix iyo dadkeenii wanaagsanaa ay u guursan jireen ninku inuu gabadha u guursado diinteeda iyo cilmigeeda iyo cibaadadeeda si wax uga faa'idaystada dadku waa laga yaabaa inay arrin adduunyo un isu guursadaan laakiin selafku qofku wuxuu odhan jiray maxaad ka macaashaysaa gabadha aqoonteeduu guursanayaa si uu cilmi uga barto si uu cibaadada uga barto nin baa wuxuu guursaday xaaskii uu ka dhintay ama ka shahiiday cumar bnu khadaab radia allahu canhu fasu'ila kayfa tatasawaju bimra'atin kaana taxta cumar marxaaskii cumar binu khadaab maxaa kuu geeyey ayaa lagu yidhi wuxuu ku jawaabay tasawajtuha liaclama layla cumar cumar ibnu khadaab habeenkiisii si aan u garto cibaadadii cumare habeenki si aan ugu daydo oo oridiisi aan uga faaidaysto siduu u cibaadaysan jiray cumar ilan oridiisina way ka dhaxasho way cibaadaysanaysa taasa xaaska ay geysay cibaadadii cumar bay kolley haysaaye halkaad adugu odhan lahayd hebel ma ragga qaarkood odhan lahaa hebel xoolihii ay kala timid bal ayaan islaantaa la eegaya kiishadda ayay wax ku haysaaye isagu waxa uu leeyahay cibaadadii cumar baa islaanta ku dhab kolley way soo koobi garaysay bu marka taasaan u ka faa'idaysanayaa wax kale meeshaa uma geli faa'iidooyinkay ka mid tahay waana arrin waaqiciyoo la taabtay maanta ee ummadiba ummadda ay guur ka guur badantay inay ka cudurra yartay way ka ceeb yartay wax tiro wey maanta cudurkan laga yaaba aydiska la idhaahdo ee ilaahay uu abaal uga dhigay asxaab alkhaliicati waalfaaxish dadka foolxumadii iyo ceebta u badheelay oo ilaahay abaalmarin uuga dhigay waddamada islaamka wuu ku yaryahay waddamada gaalada ayuu ku badan yahay maxaa keenay dee waddamada gaaladu fifaaxii iyo wixii la odhan jiray faaxishadaa ku badan deeliba meesha ay ka guur badan tahay way sinadaas oo cudurkaasi uu ku yaray idiska la idhaahdo markaa tira koobka iyo ixsaa'iyaadka eg faa-iidooyinka guurka runtii kuwaasi waa ka mid weeye waa faa-iidooyinka la xidhiidha dhinaca ruuxda iyo diinta iyo taranka waxaa jira diraasado ummadaha kale ay sameeyeen ummadaha xataa aan islaamba ahayn qaar badan oo ka mid a ah, oo diraasada sameeyey waxna ka akrii kartaan waxay ka hadleen bay diraasadaha ka qoreen guurka qofku yaraan uu ku guursadaa inuu ka faa'iido badan yahay guurka uu qofku guursado isagoo weyn Eh, guur la-aantu dhibaataday leedahay iyo faa-iidadu leeyahay guurku bay diraasada ka qoreen waxaan jeclay inaan qaarkood ka soo qaado iyada oo magacyadooda aynaan waxba isku mashquulinayn waxay tilmaameen iyagu dabcan waxay ka warramayaan qofka bani aadamka ah jidhkiisa jidhkiisa iyo noloshiisan maadiga ee maxsuuska ah waxaas nusuusaynu ka soo warramaynay waxay ka warramayeen qofka labadiisa qayboodba faa-iidada uu guurku u leeyahy siibata ruuxda iyo diinta marka in fara badan diraasadaane waxay u badan xagga jirka iyo caafimaadka iyadoo qolyaha cilmu nafsiga iyo qolyaha dhakhaatiirta ahi ay diraasadaha u badan yihin waxay yidhaahdeen diraasada marka ay ka warramayaan qofku inuu yaraan ku guursadaa faa faa'iidooyinkay leedahay dumarka oo kale dhalmada gabadhu haddii ay yaraan ku guursato way ka sahlantahy xagga dhalmada iyadoo weynaan ku guursata ayaa ay leeyihin inta faraha badan waxaa laga yaabaa gabadha yaraan ku guursata inay dhalmadeedu ka fudaato ta kale qeyb kaloo baaxisiinta ka midi ah waxay tilmaameenay leeyihiin markaanu diraasad samaynay waxaanu ogaanay dadka waaweynaada iyagoo aan guursanin takfur minhum nawma alqalbiya waalibdiraadaat waa dadka walaa iyo walbahaarkuna ku badan yahay wadna istaaguna ku badan yahay bayna waa say u yidhaahdeen waayo istiqraarkii nafsiga ahaa ayaa ka maqan halkan aynu inagu umuurtan ka helayno qur-aanka kariimka iyo diinteenna ayaa iyagu intay iska barbarmareen baa diraasado dheer ay sameeyeen bay kusoo helayaan marka dambe wixii waxyigu sheegay ilaahay baa wuxuu tilmaamay litaskunuu ilayha wehelkii iyo raaxadii ayaa qofkan ka maqan bay leeyihin taa aayaddu sheegtu ayuun bay ogaadeen akhiiran diraasadaha waxaa ka mid a ah ay sheegeen ana alinsaana almutasawij akharu qudratan cala alcataa waalibdaa qofka had iyo jeer guursadaa waa ka badan yahay bay idhahdeen xagga fikirka iyo inuu wax soo kordhiyo qofka kale bay yidhahen waa si u yidhaahdeen wa ana almar'ata akharu qudratan cala alxanaan waalcaafifati waalcataa gabadha guursataa way ka naxariis badan tahay oo way ka bixin badan tahay way ka caatifad badan tahay bay dhaheen gabadha aan guursan sidaa daraaddeed baa waxa ay leeyihin ina kayra almutazawijiina min kibaari sini cindahum muyuulun cudwaana binisbatin akara min kayrihim dadka had iyo jeer ma guursatadaah way iska yaro raalli noqon doonaan dadka aan xaaska lahayn ila anugu maan qorine dad baa qoron ka soo warinaya une waxaan wadaadku akriyay waa maxay in la yidhaha maha waxay yidhaahdeen xagga dareenka naxariista qofka oorile ubadli wuu ka naxariis baday kalebay soomaalidu markay taa ka warran waxay idhahdeen baqali baqasha baasha la ydhaha mana dhasho wax dhalana ma jeclabayso macnaha naxariis daray malaa ka yara arki waaye marka waxaa ku jira baydhan xoogaa yara naxariis sara ah waa diraasadahay sameeyeen gaaladu wa cindahum maylu litafarudi waalcusla limukhaalafati lsunani alkowniya wa sunan alxayaa waxa uu qofkaasi iska jecel yahay atafarud waalcusla inuu gooni noqdo oo cidlo u baxo ila weligiiba maksin buu iska xidhaa weligiiba ma arag wax ma arag wax la sheekaysa wax su-aala meeshaa yaru soo xidhanay markay qaar kusoo ururaan idaaya buu leeya haygu booqina markaa dadka noocaas oo kale ay had iyo jeer taasay jecelyihin bayidha diraasad britaaniya lagu sameeyey iyo jaamacad denmark ku taalla oo la yidhaahda arhows waxa ay leeyihiin waxaanu ogaanay dadka yaraanta ku guursada ubadkoodu inuu kana cimri dheer iyo kana caqli badan yahay dadka waaweynaanta ku guursada xagga dakaaga caruurta maskax badnaantooda iyo cimri dheeraanta diraasadaanu caruurta ilaa toban kun oo arday toban kun oo yar yaro ku samaynay taasaanu kusoo ogaanay bayda diraasadaha qaarkood waxa ay tilmaamayaan jirka qofka bani aadamka inaanu isku mid ahayn xagga guurka ee waktiyo uu faa'iido badan yahay ay jirto xayawiyadiisii uu leeyahy xawla alcishriinaat waa marka uu cishriinkiiyo maraya ama wax yar dhaafo taqriiban haddii waqtigaa uu dhaafana سيؤثر على خلايا الجسد وعلى النطفة وعلى البويضة وبالتالي sayakuunu hunaaka ixtimaal limashaakil nafsiya jasadiya تصيب lmawaaliid xataa inuu guurku qofka ka dib dhaco oo weynaanuu ku guursadaa waxay saamayn kartaa bay dhaheen unugyadiisa jidhka iyo candhuuftiisa taranka iyo ugxanta hooyada iyo ilmaha oo uu saameyn karo intaba wuxuuna isugu soo urureysaa inay ka markhaati kaceen taa uu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam faman raqiba can sunnatii falaysa minii qofka sunnahayga naca buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam aniga iga mid maaha sunnihiisana guurkuu ku sheegay inuu ka mid yahay marka qofku inuu guursan waayo sunnaha nebiga nacaa dee dhibaatooyinkaasaa kasoo kasoo bixi karaya kollay diinta waa nasiixa dhinac walba waxbay ka sheegaysa tajaaribka ummaddani ay gaadheen ay ku gaadheenna wuxuunay ka markhaati kacaysaa waxyigu wuxuu inoo sheegay qadiyadda jinsiga iyo inay labada qof hamadooda gutaan si xalaala ay u gutaan nusuustu kamay xishoonin ee qur-aan iyo xadiidba way ka warrameen taasoo markaa la tilmaamayo qiimaha uu leeyahay daraaddeed loogu soo qaaday waxyiga nimankaa gaalada waxay wax ka qoreen jinsiga xalaasha ahay faa-iidada uu leeyahy hamadiisa uu qofku gudanayo lamaanihiisa xalaashaa ku gudanayo faa-iidada uu leeyahy waxay sheegeen inuu yahay cilaaj lilaraq wa axsanu qorfin munawin qofku inuu xaaskiisa la kulmo ama lamaanihiisa xalaashaa uu la kulmaa waxa ugu badana yuhadiu lqalaq wa yukhafifu lixbaab warwarka qofka iyo walbahaasiisa iyo walaaciisa dejiya inuu ka mid yahay baa ay sheegaan waata uu nebi maxamed tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi marka qofka xabaasha la dhigo hadduu yahay qof wanaagsan oo imtixaankii ka baxa maxaa la odhanayaa num nawmat alcaruud seexo sida u seexdo qofka caruuska ahi qofka caruuska ahi inuu deganaansho leeyahay baa xadiidkaa laga qaadanaya aanu lahayn ka kale marka waxay leeyihiin qofku marka qalaq badan iyo warwarkiiyo waxaasi ay ku yimaadaan lamaanihiisa inuu la kulmo faa-iidooyinka uu ka gaarayaabay ka mid tahay deganaanshaha dhabta ah sidaa daraaddeed baa odayaasheennii hore dhaqan bay lahaayeen oo la kulanka xaaska mar waxay ku sheegi jireen mar waa xaq mar waa xurma mar waa erga waxaasay akhrii jireen ergadaas sida maxay noqonaysaa markay isu ay silaan liqaaga ay samaynayaan waxay idhahdeen aydan cilaaj lilikti'aabi nafs wa afdalu wasiilatin lilistimtaaci bilxayaa labada qofee xaaskee kulmaya waa ikti'aabka waxaa la yidhaha qulufka iyo uqaadan waaga iyo istarasiga gaalada had iyo jeer ay sheegtaana ku dhaca waxyaabaa cilaajkii lagu daweeye weyaan bay faa-iidooyinkay ka sheegeen liqaaga labada kulan iyagu jirhkii unbay ka hadlayaan khubarada caafimaadka waxay idhahdeen yukhafif idiraabaat alxayd wa yukhafif aalaam adams had iyo jeer hooyada iyo orida tarmaysa dhibaatooyinka ka soo gaadha addawra shahriya ama xanuunka ama damqashada ama dhibka ay kaga timaado waxyaabaha bi-iyo waxaa ka mid a kulanka ninkeedu gadaal la kulmaya markay daahirto marka ay tahay wax nidaamsan waxa uu sii daynayaa bay idhaahdeen xaaladahan labada qof kulmayaan jidhku hormoono ama ifraasaad isla markaa anfacaya khusuubata zawja alcaaqil gabadhii madhalayska ahayd inay dhasho wax ka taraya waxay yidhaahdeen waxa uu xataa wax ka tari karaa kulankaa xalaasha labada qof ay kulmayaan wuxuu wax ka tari karaa aalaamta dadku ay ka cawdaan aljinsu axsanu cilaajin liaalaami dahri waayo jirkii baa wuxuu sii daynayaa hormoono ama ifraazaad loo yaqaa sida uu hormoonka uu ka mid yahay odhanaya alandarafiy alqaatil ilaalaam ee xanuunka bi'iya wa afdal min alsbriin ee sbriinka iyo cuduro daawooyinka antibaynka ka faa-iidada badan jinsigu bay yidhaahdeen labada qof ay kulmayaan wa axsanu mumaarasa riyaadiya waa nooc riyaadadii un ka mid a ah, yusaacid calaa tanshiiti dawra damawiya walitaqwiyati alcadalaat waayo circulationkii dhiigga xaaladahaasoo kale kor buu u kacayaa marka idan yanfac bay leeyihi oo si aanu qofkan dhiiggiisa u wareegayn ayuu kan kale u wareegaya waa kuwa idhahda marar kale qofku liqaaga ama kulankaa u xaaskiisa la sameeya wuxuu u dhigmayaa in lix kilomitr orday oo kale faaidadaasuu leeyahy waaya haddaan ku yaro dhex daro in yaroo dariifo ah nin baa waxuu wacdiyey ba idhaha sida iyadanoo kale sheekha kadibna wuxuu ka waramay labada qof ee kulankooda xalaasha ah ay isugu imanayaan iyo faa'iidooyinka uu leeyahy waxa yihi markastoo labada qof ay xalaalnimadaa ku kulmaan hal shaydaan bay dilaan buui way kow kaga siiyaan wuu hoyday reerkiisiibuu u tegey dhowr jeer bay kusoo celcelisay oo oh, hebel kol walba waxay tidaa shaydaan ma dilnaa dee oday u hashow inan yar la joogo maalintii dambe uhi shaydaanka la dili maayo iska noolaanaya waxaan taa u leeyahay hawlaha diraasadahani ay qoreen laga yaabo inay arrimahan faa'iide ka leeyihiin kolley dee waa wax la sheegay laakiin waa laga yaabaa de in laga faa'iidaysan karo <clears throat> waxay diraasadaha ku sheegeen hooyooyinka ama dumarka xaaska ah marka ay gaadhaan afartan yusaacidu nisaa bacda alarbaciin min hashaashati alcidaam lafahoo jilca ayaa inay xaas leedahay baa ka anfacaysa bay iyo lafeedu jilcaan waxaa ka anfacaya inay xaas leedahay oo hormoono ayaa uu jidhku soo daynayaa taa ka xoojinaya wa yu-akhir shaykhuukhata nisaai shakliya lada nisaa khaasatan ma bacda alarbaciin inay markaa dumarka da-du ku soo degdegto iyo inay kadib dhacdo qayb bay ka tahay hadday oridaasi ninkeedii la nooshahay oo xaas tahay afartan jir marka ay dhaafto ay nin leediyo markaanay lahayn way kala duwantahay bay dhahen siyaabahay diraasada kusoo saareen marka odaygii dee inay islaantii tiraa odaygii waaran kala wardino ma aha ee inay isweheshadaa wey waayo diraasadahani saasay sheegayaan jismiga qofka bani aadamka ah xaaladahan oo kale wuxuu soo saarayaa bay dhahan ifraazaad wa hormoonaad kimaawiya oo markaa uu soo saarayo khalaaya tisal oo muqaawim u ah sarataan alsadyi waraxim hormoonada uu jirkii soo daynaya xaaladahaasoo kale labadaa qof intay xaaska inay wada joogaan aanay kala tegin waxa wax ka tari karaa kansarka ku dhaca naasaha riximka iyo riximka hooyada taa daraaddeed baa hooyadu markay weynaato oo odayga kala tagaan oo kale uu kansarku inta badan ugu yimaadaa riximka iyo naaska looga sa looga jaro hadiyo jeer wax fara badan oo caynkaasoo midhana bay tilmaamayaanoo runtii ku soo ururaya xigmadda islaamku u dhirinaya arrinta waxay yidhahdeen aljinsu yuqawi tafkiira liddaaci labada qof mucaamaladaa inta ay leeyihiin qofka ibdaaciisi wuu badan yahi culays badan oo dhinacan guurla aanta ka fuuli lahaa baa uu ka nasanaya sidaa daraaddeed maskaxdiisa ilmuka alayman walaytar xijaab u dhaxeeyaa meesha ka baxaya markaasaa yuqawi malakata tafkiir kaasuu fikirkiisu xoogeysanaya diraasado noocaa kuwa erayadaasi ay ka mid yihiin ayaa runtii ay ka sameeyeen faa-iidooyinkii waxaa ka mid a aada arki karayso waaqica ah cilmiga caafimaadkuna uu ka markhaati furayo inantu markay guursato waynu aragno isbedel baa ku yimaada rag iyo dumarkaba isbedelkaa waxaa ka mida maalan jirka qofka wejigeediina wuu isbedelayaa jirhkeediina waa adiga arkay wuu cayilaya waa badbadanaya waxaa ka ba qofkii waxa loo yaqaano xubuuba shabaab oo xaba shabaab qofku inta uu da-yar xaas yeelan maxaa lagu arkaa findoob wax la ydhaa jiro inantiina findoob bay leedahay inankiina waa findoob dakhtaruun baa loo geeya waxa la elergy buu qabaa elergygaasaa kolba kiniin iyo bahal yar looga qoraa laakiin markuu guursado wuu ka bacaa leanna qofkani waa wixii uu dareemayaa meesha ka baxay wakadalik waxay tilmaameen qofku yaftax laha shahiya inuu abateedkii u kordho caafimaadkeedii de raaxada nafsiga ah ahe qofku uu dareemayo daraadii waxaa intaa aan sii raacin lahaa bal si aynu u ogaano arrinku halka uu marayo macluumaadka laga qoray caalam alcarabi ee ka waramaya dhalinyarada guurka dhaafay iyo tiradoodu inta ay leeg caalamka carabta ee aynu ku jirno dhalinyaradooda gaadhay heerkii guurka ee haddana aan guur helin waxay ku tilmaameen inay tiradoodu noqonayso shan iyo toban milyan oo qof marka wiilal iyo gabdha la ysku daro nisbada waxay kala qaadeen waddamada masar oo kale dadka heerkii guurka cimrigooda uu dhaafay shan iyo soddon ee aan guursanin waxay ku tilmaamaan inay yihiin dhalinyarada boqolkiiba kiiba toddobiyo soddon wiilal iyo gabdhaba ayaa boqol kiiba shan iyo soddon dhaafay iyadoo aanay guursanin suuriya oo kale boqolkiiba kiiba konton kuwait boqolki ama duwal alkhaliij boqolkiiba shan iyo soddon meelaha qaarkood aada bay u badan yihin sida jazaair iyo ciraaq iyo lebnaan iyo lebnaan oo kale waxaa tilmaa wiilashiiyo gabdhaha marka laysku daro aan guursanin boqol kiiba sagaashan waa nisbe aada u badan halka falastiin oo la jaara oo aynu ognahay siday u rafaadsan yihiin dadka gaadhay da-dii guurka ay guur laayihiin boqol kiiba hal soo ma kala fogaan waa laba qof laba wadana inuu degan yahay baa la sheegaya wadana inuu qaxayo cabsanayo haddana qoladan cabsanaysa ee qaxaysa boqolkiiba hal baa dhalinyarada intii guur gaadhay guurla kuwan kalena wiilal iyo gabdha marka la isku daro boqolkiiba sagaashan ayaa bilaa guur ah. iyadoo uu barbar socdo dalaaqii iyo furiinkiina furiinkiina wuu barbar socdaa kuweyd oo kalea waxay tilmaameen boqolkiiba shan iyo soddon inuu noqonayo guurla-aanta dhalinyarada guurka gaadhay ama hablaha dhaafay shan iyo soddon iyagoon guursan halka furiinkiina uu marayo boqolkiiba saddex iyo soddon dadkii xaasaska lahaa tirooyinku way badan yihiin waxaan uga socdaa un tusaale waxa ay xuseen masalan suudan iyo soomaaliya oo kale in cunuusada waxa loo yaqaano afkumaa ka yar dhowraya waa iska garanaysaa ma fila afcalaga waa taqaaniin inuu yahay boqol kiiba labaatan soo kama yari inagoo xayraan ka cadanayna haddana waxa la boqol kiiba labaatan bay marayaan xagga guur la-aanta dhalinyaradu boqol kiiba labaatan ayay marayaan suudaan iyo soomaaliya laakiin idinku xagee ku jirtaan xagga gadar mise xagga soomaaliya waxaan odhan karaa malaa liiska qolyaha gadar lagu tiriyaa idinku ka midtii boqol kiiba shan iyo soddon marka annagaa idinka nisba yar maca iyadoo laleeyahay leeyahay waxbaan waxaan usoo noqon lahaa sababaha kalifa cunuusada noocaasa ama wiil iyo gabadhba inuu dhaafo heerkii guurka sababaha waxaa ka mid a ah alwadcu aliqtisaadi wadciga ama arrinta dhaqaalaha oo in meherkii la qaaleeyo xafladii guurka xafladii arooska tii dahabka tii dharka tii filinjarka tii fujaanada fujaano qaar la yidhahda annagana wareeriyey malaa waa iska dayseen idinku soo way jiraan weli waxaasoo dhan marka la daro waxaa laga yaabaa inankii wax iska haystay lacagta intaa aynu sheegnay kaga baxaysa inay masruufi lahayd lix sannadood lix sannadood hadday masel boqol iyo konton ama boqol kun oo riyaal ay kaga baxaan ama boqol iyo konton riyaal boqol iyo konton kun oo riyaal dee muddo intee leeg bay noqo ilaa lix sano reerka biilkiisa bay noqon lahayd ama shan sanadood waaya waxaa ka mida ilaahay iraadadiisa way kala badan yihin had iyo jeer mar walba dhalashada hablaha iyo iyo wiilashu oo waxa had iyo jeer badan hablaha soomaalidu waxay idhaahdeen hadal iyo hablaba duca la-aan iska bataan say u karaahayseen hadalkuna duca la-aan buu iska tarmaa ninkii kacaaba haddii shan daqiiqo loo qabto toban buu ka dhigaya ka kalena labaatan buu ka dhigaya wuu badanayaa un hadalkaasi saacaddii la i qabto wuu ka badanayaaba habluhuna duca la-aan iska tarmaan ayay ku wiilashay wiilashii jeceli xikmadda ilaahayna taasay keentay dabcan tawaasul rabbi weeyo dee inuu raggii tacadudka iman karo waxyaabaha cunuusada keena ama guurkii inuu hakado waxaa ka mid ah a atafaawut athaqaafi walijtimaaci inuu jiro kala tagsanaan xagga aqoonta iyo haqaafadda ah oo inantii laga yaabo inay tacliin yeelato inan kufkeeda ana hore ay u weydo sidaana ay ku hakato ama isagiiba sidoo kale waxaa keena caadaadka iyo acraafta dhaqamada oo dhaqamadii qaarkood ay yihiin annagu ma ka guursanay reer hebel mushkiladaha jira wey in wanaagsan oo sharaf lahaa sidaa lagu xanibo ama inan wanaagsan oo qiimo badnayd oo diin iyo dadnimo lahayd la idhaahdo annagu inanta reer hebel ma guursano waxaa ka mid a masalan dhaqamada inaguna waxbaynu ka lahayne in la yidhaahdo inantu ama gabadhaasi marka ay tu ka weyni jirto ma guursan karta soo ma jirto nin baanu isa soo calmanay hadday tidhahdaan isguursanayna maxaa la odhanayaa laba hablood oo kaa weyn baa jooga ilaa ay guursadaan adiguma dhaqaaqaysa dee goormay guursan iyaga bilaan u uqadarin miyay qufulnaanayana waxyaabaha keena ayay ka mid tahay tamasuka caadaadka la qabsanayo waxaa ka mid a ah zawaaju alajnabiyaat in markii takaaliiftani ay badatay oo inamadii lagu xidhay adduun fara badanoo noocan oo dhaqamadani iyo bay-adani ay sababeen inay inamadii iskaga tagaan hablihii ehelkooda ahaa asaagooda ahaa ama lodkooda la gayaanka ahaa ee ehelka ahaa dabeetna ay meelo kale ka guursadaan waddamada khaliijka siiba way ku badantay qaar ruusiyaada qaar kale oo siin hindiya meelaha ay tagaan sacuudigo kaleaba tilmaamay inay aada ugu badantah tan boqol iyo kontonka iga qaaday maxay igu wareerinayeen midaan meheriyon habeenkii hudheel la galo khalaas ay noo dhammaata adaan helaya waxyaabaha waxaa ka mid a asbaab alcunuusa cunuusa ikhtiyaariya wax la yidhaahdo oo inanta inay dhaqaalo yeelato magacna yeelato bulshada dhexdeeda ka muuqato dabeetana ay tiraa maxaad in uga baahantayba iyada qudhigeeda ay isku qancisay tidhaahdo waan allahi ka alleh anigu halkaygaasaan iska jooga taa cunusa ikhtiyaariya bay ku tilmaameen iyaduba doonata cawaa'iqa guurka guurka taasi waa waxyaabihii sababayay qofku inuu weynaado guurka waxyaabaha caqabadaha ku a ah waxaa ka ah qilatu daafici diin wa cadami cilmi biqiimatihi fi lislaam caqabadihii guurka wey u baahan inaynu qaadno waa dhagaxaanta hor yaalla waddada loo marayo guurka ee u baahan inaynu dhinacaa u qaadno qofka hadduu aanu aqoonu lahayn diintu halkuu kaga jiro guurku iyo diintu sida u qiimaysa iyo inta qur-aan iyo xadiid ka hadlay haddaanu aqoonba u lahayn isaga hayse arin caadi ahoo ijtimaaciya ah. runtii waa ka hakanaya waanu ka warwareegaya laakiin qofku marka uu garanayo meelaha ilaahay loogu cibaadaysanayn guurku ka mid yahay horuu tallaabsanaya waxaa ka mid a ah waxyaabaha guurka caqabada kuwa alinshiqaalu bidiraasa walictidaaru biha can izawaaj in aqoon lagu marmarsoodo inanku weli jaamacadiib ku jiraa inantuna weli waxbay baranaysa taa casharka aada baa uxafidsantiin baa filaya inantu weli may gaadhin maxay gaadhaa kuliyadii bay ku jirtaa inan kuliyadiibuu ku jiraa qofkiina waa qof bislaaday oo guur bislaaday oo waktigii uu qaadan lahaa raaxadiisa ku jira iyo xayaatadiis xaaladihii aynu soo xusayno diraasadaha ay ka markhaati kacayeen in guurku wanaagsan yihi marka diraasadaasi waxay keentaa in marka hore secondary lagu cudur daaro jaamacadda digrigi masterkii b h d d ilaa arbaciin sana ama hamsa wa halaatiin ay la gaadho qofka iyadoo la ogsoon yahay qofkuna qiimeynta dadku ay qiimeynayaan inay kala duwan siiba dumarka oo marxaladaha qaarkood cimriga uu marayo qofka loogu xilanayo ama lagu jeclaanayo cimrigaa marka uu dhaafana laga yaabo dee marba marka ka dambeeya in suuqiisu sii yaraado wax jiro ay oo eegmada dadku ay soo eegayaan aanay sidii un ahaanayn waxaa ka mid a ah waxyaabaha sababa cusuufu bacdi shabaab can izawaaji wa taxamuli mas-uuliya dhallinyaradii oo mas-uuliyadaba qaarkood ay iska kala hayeystaan maxaa gabadh iyo ciyaalkeeda iyo bay igu wata waa fikirkii ama aragtidii gaalada aynu ka soo warramayno ama qofkiiba waa sida habluu ku cawaane wiilkiiba isagoo roor buu isu haystaa weli inuu yar yahay soo wax dhaca maaha waa labaatan jir waa shan iyo labaatan jir weli waxaa laga yaabaa hooyadii inay tidhaahdo hooya iskriimka kala bax laajada oo aanu isu haysanin nin weyn oo xil qaadi karaba inantii laakiin iyadii oo toban jir sideed iyo toban jira ayay u diyaartay inay reer xil qacdo dhalinyaradii dabadaha weliba wadanka dabadiisi iyo gudihiis way kala duwan yihin inanku markuu sideed iyo toban jir wadankii joogo weliba baadiyaha joogo wuu xil qaadi karaa wuxuu isu diyaarin karaa inuu inan waata uu kaxaysaba ay la tagaan mid buu la tegayaa marka mise jirma lix iyo toban jir buabaa lagu leeyahy reer buu dhisayaa wuu soo guursado dadku xoolo weydiisanaya aqal bu dhisanaya uu tabcaya laakiin qofkii dabadaha joogay ee dhallinyarada ahaa wiilka ahaa waxaa laga yaabaa inaan mas uuliyad ba isu diyaarinba weli isu haystaba inuu ciyaariya waxyaabaa caqabadaha ka mida ah, waxaa ka mida ah caqabadaha ictidaaru katiir min alfatayaat can irajul almutasawij hablaha in badan oo ka midi ah, inay ka cudur daartaan ninkii xaasiro lahaa oo ay yidhaahdaan dee maxaanu guursanaa mid horea ku lifaaqanay mid hore ayaa ku ladhan hadda dumarkuna way ka mahmaaheen soomaalidio waxay yidhaahdeen nin wanaagsani gabadh unbuu ag jooga macnaheedu waa maxay nin kastoo wanaagsan gabadh buu ag jooga kii kastoo wanaagsan ilaa xaraka ma wada xidhaan baa layihi hadday wada xidhaanna ma wada xejiyaan waa idin idinkaa u sharxi mahmaahaha dhalinyarada eh waxaan ugu talagalay af soomaaligana in laga barto inkastoo dadku af soomaaliga aanu isku wada fahmaynin oo dee soomaalidu gobolo kala duwanay ka yimaadeen haddana in dee kelmadaad garan weydo aada nabadkaraysato oo aad weydiiso qofka kala wey marka xakageel ma wada xidhaan rag oo dhami ma wada guursan karaa markaa hablo badan baa waxay ku cudur daaranayaan annagu ma guursanayno mid xaasaroga cidi ku dirqiin mayse laakiin ku xisaabtan in arintaasina ay dee tiradii ragguna sidaa u qaybsantay waxyaabaha caqabadaha guurka ku ah waxaa ka a ah dumarka mudallaqaadka ah ee ragga ay kala tagaan yusiibuhuna alixbaad mararka qaarkood waxaa ku dhaca inay rag banacaan bacda alaaq oo ay yidhaahdaan kii hore aanu iseednay ku dambena ku noqon mayne nagad ah geedka rag la idhahda halkaa naga jooji ilaahayna wuu la hadlaa wuxuu uhi wa in yatafaraqaa yugni illaahu kula nisacati inay quusato maaha hadday iyo gabadhu kala tagaan buu ilahay oo markay isla baaba-een ay dee xal uu noqday furiinku hadday kala tagaan yugni illaahu kula min sacati mid walba ilaahay wuscigiisuu siin doonaa oo ninkana calaf buu ilaahay siin iyadana calaf buu siin doonaa ee qofku yuu quusanin baa ilaahay waxaa ka mid a mushkiladda maalka waxyaabaha caqabadaha guurka mushkiladda maalka ayaa ka mid a oo dhinacyo kala duwan leh qaarkood waynu soo tilmaanay asbaab alcunuusa baynu kusoo tilmaanay waxaa ka mida a masalan aabbayaasha qaarkood yamnacuuna albanaat litakasub ilamwaal oo inantii u diidaya inay guursato maadaama uu kusoo tabcay dee waxun soo celi buu leeyaabo in badan baan ku maalgeliye balorta shaqo tago dee waxu soo yar wadwad <laughs> waaya oo dee daymihii iyo waxaan iska bixino ilaahayna uu hadlo waxa uhi falaa tacduluhunna an yankixna aswaajahunna idaa taraadaw baynahum bilmacruuf ragow hablaha ha u diidina inay raggooda guursadaan kol hadday si macruufa ku kala raaliyi inay isu guursanayaan bictibaari maa kaan wa bictibaari maa yakuun labadaba uu noqon karaa bay idhaaheen oo waa ninkii hore u qabi jiray hadduu furo oo ay inantii doonto inay ku noqoto yaa loo diidi ha u diidi ninkii guursan lahaa eh, ay kala raali noqdeen inuu guursado ha u diid qur-aankii baa markaa ilaahay inagu hadlaya subxaana wa tacaala marka inanta haddii calafkeenu er usoo baxo waar weli dayntii baana bixine bal noo yardaa meesha ma taallo laakiin waa in loo guuriya calafkeed isaguba ha noqdo wixii meeshaa kasoo baxa ka qaadanaya isagii caruurtiisa sidaynu hore usoo tilmaanay meherkii oo qaaliya iyo takaaliiftii guurka ahar baa waxa uu leeyahay khayru sadaaqi aysaru meher waxa u fiicanka u fududu waxaa la ogayay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xaasas ooryihiisii iyo ubadkiisii marka uu guurinayo meherku qaali mahayn meherku waxaan badnayn buu ahaa oo marka qiimeyn lagu sameeyo dhowr boqoloo oo dollar meelaha noqonayaan kun dollar gaadhay marka loo rogo waxyaabahan imanka aynu wax ku qiimeyno cumar binu khadaab waxa uu lahaa isagoo ummadda dhiiri gelinaya meherka ha qaaliyeynina buu lahaa sadaaqu mise dumarka meherkooda ha qaaliyaynina asarkaa isagu sheegaya inay gabadi ku qabsato isagu asarkaasi muu sugmina waa daciif waxyaabaha caqabadaha guurka ku ah waxaa ka mid a ah bacd alusar dadkao dhan maaha qoysaska qaarkood ayaa inantii waxay la doondoonayaan qof gaara ama jinsiyad haysta ama debedda u kaxaynaya malaha xaggii inan kuma badne xagga iyagaa way ku badanta wadanka gudihiisa haddii la idhaha ninkani ingiriis u ka yimi ama maraykanka oo jawaasku sitaa iyo baasboor horey baa looga guurinaya taajir baade hadduu meelahan joogana waa laga yaabaa inuu idhaha reer hebel naga dah markaa qadiyadda noocaas oo kale ahi de ma ilaysin baynu ku daydayi doonaa qof aba laga yaabo qofkani hawlihii wixii looga baahnaa inaanu sida kale u buuxinayn qadiyaddii weli dhaqaalaha mushkilatulmaal oo caqabad ku aguurka ayaynu weli ku dhex jirnaa waxaa ka mid a ah dumarka qaarkood oo dhaqaalo iska haysta oo laga yaabo inay uba diideyso guurka ka aada guursato armu kugu qabsadaaba intan dabeetana ay tidhaahdo intay xoolahaasi ku weydaaran lahaayeen bal iska dul fadhiba iyaga way keeni kartaa way dhacdaa mushkiladaha ama caqabadaha guurka waxaa ka mida ah kasratu lfaqri kasratu lfaqri wa qilatu daati lyad hayntii oo iska yar wadanka gudihiisay ku badan tahay dad badanoo guursan lahaa ayaa faramadhaa iska jirta markaa qofkii sida waa qof reer xil qaadi kara aan waxba hayn kaasoo kale wuxuu mudan yahay maamulka jiro iyo shacabka iyo tujaartaba inta wax la isku dardaro waxyaabaha ilaahay loogu dhawaanayo waxaa ka mid a in la asturo dhalinyarada oo la yidhaahdo intee daruuriya lagama maarmaan meherkii bilowgiisii aqalka wixii lagu geli lahaa intii raashin noqon lahay intaasaynu isugu dardarayna si dhib yar baa reer loogu guurin karaa labaatan qof hadday iskaashadaan oo wax isku daraan rag iyo dumarba sanadkiiba waxay u guurin karaan intaasoo dhalinyaro ah oo masaariifta heli karaa caqabadaa waxaa ka mid a ah balwadda faraha badan oo iyada qudhigeeda lagu tirin karo inay xaas kale tahay ama xaasas kale tahay oo laga yaaba halkiinan inaan dejaadkii iyo bahalkii lagu cunin wadanka gudihiisa lacagta ugu faraha badan waxay ku baxdaa qaadka lacagta xaasaska ku baxda waxaa ka badanta qaadka ku baxda oo inta soomaalidu degto oo dhan cudurkaasi waa wada gaadhay haddii meelaha qaar uu ku badnaan jiray iminka wada gaadhay boqolaal milyan oo doolar ayaa ku baxa maaha boqol iyo waxa waa boqolaal jaadkii sigaarka marka qofkiina haddii uu balwadaa isticmaalo wax kale hadduu ku darana de khamriyana hadalkeeda badaa marka qofka balwadaa ka saafiga ah iyo qofka balwadda isticmaalaya dareenka guurka isku si miyey isku si noqon maayo waxaa ka mid a ah dee fawaaxishku markay ummad dhexdeed ku bataan ee qofku uu heli karayo meel xaaraano hamadiisi uu ku guto waxyaabihii guurka ku dhiirin lahaa mid ka midabaa ah haraya sidaa daraaddeed macsiyada in la hor joogsado oo faaxishada iyo sinadu bulshada dhexdeeda ay ku yaraato waa waxyaabaha dhiirin kara guurka dhiirigelin kara dadku faaxishada intay helayaan guurku u yaraanaya xalku sida aynu horeba usoo tilmaanay waa inay dadku ilaahay ka cabsadaan ay ogaadaan noloshu inay isdhammaystirayso oo ninka wax ka dhimayin ilaa u xaasilo inantiina wax ka dhimayin ilaa ayni hesho oo uu dhantaalan yahay qofku inu ogaado qofku waa in hankiisa sareeyaa munaafiqiinta markuu ilaahay ka warramaya wuxuu hi qad ahamatum anfusuhum waxaa ku weynu naftooda qofka naftiisa u fikiraya iyo qofka ummadda u fikiraya way kala duwayn ummadda garabkaaga qabo oo bulshada qeybtaada kusoo kordhi oo waxtarka qeybtaada qaaduu ka fikiraya qofka guursanaya hankiisa weyn bay ka mid tahay inuu ilaahay diin iyo dunyo iyo dadba weydiisto rabbanaa aatinaa fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqina cadaab annaar xasanada la weydiisanayo culimada tafsiirka qaarkood baa ori wanaagsan ku fasiray xasanada wanaagsan ee ilaahay la weydiisanaya waxaas wanaagsan ayay ku fasireen inkastoo wax kastoo caamo wanaagsan u yahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya arbacun min asacaada afar arrimood waa xadiid sugan wey afar arrimood sacaadada la baadi doonayo ka mid yihiin buu nolosha macaana la baadi doonayo almara waa gabadha wanaagsan guriga wanaagsan jaarka wanaagsan iyo gaadiidka wanaagsan gabadh wanaagsan iyo guri wanaagsan iyo gaadiid wanaagsan iyo jaar wanaagsan haddii intaasi kaa xumaadaan kaftaa ma yeela haddii jaarkii kugu kaco aljaara qabla daar baa la intaanad guri dhisan jaarka iska eg waa environmentka waxaa loo yaqaan ama deegaanka maaha aqalka kugu xigo wadankaa degaysa ka fiirso hadduu waddan xunoo gaalaado shaydaanku ka oranayo balaayo kasoo kaakacaysa weyaan ama dad macaasi iyo fitno eh, ay ku badan tahay ay yihiin ha dhex degi guriguna waa guri nafisoo lagu noolaan karo iyo gaadiid wanaagsan iyo gabadh wanaagsan soomaalidu way ka mahmaayano waxay dhaha nin maalin ma gaadhin ninna sanad ma gaadhin ninna weligaa ma gaadhin soo mahmaay inaynu ku darna maaha nin maalin ma gaadhaysid bay dhaano waa ninka kaa tallaabo horreeyay hadduu iminka isdaba socotaan oona dee gaadina raacin diyaaradna raacin isaguu lugeynaya adna waad lugeynaysa miya gaadhaysa ma gaadhaysid waa isdaba soconaysaa ninna sanad ma gaadhaysa haddii xoolihiisa meel fiican oo barwaaqaa u daajiyo adigana xoolahaagu meel abaara ay joogaan sanadkaa waa kala hadheen xoolihiina marka saylada la keeno adigana wax badan ku bixi maaya isagana wax qaaliya laga siisanaya xoolo shariif ku wata sanadkaa waa kala hadheen nina weligaaba ma gaadidoo ninka kaa xaas wanaagsan weligaa gaari maysid soo xikmad muhiima maa ammaan bay utahay dumarka hadday kaa xaas fiican tahay ma gaaraysa inahaasoo dham waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha xalka noqon kara guurka markaynu soo ururino waxaynu kusoo soo ururinaynaa guurku caqabado aada u badan baa hor yaala hablihii iyo wiilashiina waa arkaysaa xaaladda aynu ku sugannay waxaan ka bedelno markaynu si dhaba ah u wada hadaleyno wey weliba sodohaha iyo hooyooyinka iyo odayaasha sodohuhu ha ka daayeen takaaliifta faraha badan iyo kharashka badanee magaca lagu raadinayo odayaashuna ha ka daayeen magac raadiska iyo ana way kan aniga laftayda geedaan arkays halaga daayo guurka xaqaa'iqa dhabtaa ha loo soo dego qofkani nolol buu doonayaa waxaad doonaysaa buu doonayaa wuu tarmayaa xafada inaad dadaad u awowto ishaadu ay ku nasato oo ku soo duceeyaa inay soo baxaan baa loo baahan yahay marka wiil iyo gabadhba dhalinyarada guurka doonaya hala dhiiriyo waxaa laga yaabaa inantii inay hoosta ka habaarayso waalidka oo ilaada islaanta iyo odaygaasuba ku hor fadhiya inan yar waa iska heli inankiina inuu hoosta ka habaarayo marka haynoo duceeyaan daayar daayartana waxaynu leenahay siiba inamada wiilasha mas-uuliyad isa saara isu qaata inaa qaan gaadheen oo rag waaweyn tihiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhalinyarada iyaga oo aan weli gaadhin shan iyo toban ayuu ka muslixi jiray jihaadka iskaga jooga sida ibnu cumar iyo qorigiisuu soo qaadanaya wuxuu leeya cadowgan xoreynaya oon la dagaalamaya nebiguna wuxuu leeya maya u kaadi weli maad gaadhin waktigii xilka ilaahay ku saarna sanad kadib buu dagaalka galaya shan iyo toban jir sideed iyo toban jir isagoo abuu colka ugu culusee yurub ku duulaya nebigu calayhi salaatu wasalaam dhalinyarada leeya hogaami usaamat bnu zayd labaatan ma gaadhin da diisu aad bay u yaray khaalid binu waliidi caliy bnu abi aalib raggii cuslaa colkii ay ku jireen inay yarba hogaaminayo yurub baa lagu duulaya innagana waxaa laga yaabaa dee ilmi yaraa inuu noqdo kawma min ashax kuus xaydha unu egaado oo banaanka haddii loo saaro uu dhalaalayaba mas-uuliyadna aan la isa saarayn marka ubadka waa in dhaqankeeni lagu tababaraa diinta lagu tababaraa dadka wanaagsan ee aynu ka waramayno taariikhda waa in loo akriyaa oo aanay u egaanin kolba halkay joogaane laakiin waxaynu ahayn iyo wixii islaamku ahaan jiray ee selafka waa in ubadka lagu barbaariyaa aada iga raalli ahaado haddii hadalka aan dadejiyey ama qaarkii fahmi weydeen wixii sawaabo ilaahay xaggiisu ka yimi wixii gefana aniga iyo shaydaanka waana ka cudur daaranaya jazaakum allahu khayran dhegeysiga wanaagsan ilahayna waxaan ka barayaa waxaynu isu sheegnay aniga iyo idinkaba inuu inagu walaanfaco wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu